بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقي وحنك بالله بين آيات تضباطا إيا اللح إلى آيات السلاشا إيا اللح سورة إسراء وإن كادوا إنه حالي يشاني كادوا حيثيان وقرك أقارن yastafizuunaka inay ku qalqaaliyaan istizaadka waxaa la yidhaha in ruuxii dacaayad laga fidiyo si uu u cabsado min ardi dhulka kaa qalqaaliyaan yukhrijuuga inay ku saaraan minhaa maka xaggeeda waidan waktigaa ay ku saari lahaayeen laa yalbusuuna ma nagaanayan khalfaka adig gadaashaa ilaa qaliilan in yar mooye sunnata man qad arsalnaa colaadaa ay kula coloobeen iyo bixidaa ay ku bixin rabaan sunnata man dad wadadiisii weeye qad arsalnaa aan diray qabla kahorta min rasulina saasay ula dhaqmi jireen walaa tajidu heli mayse lisunnatinaa sunnada iyada taxwiilan wareejin si kale loo bedelay heli mayse waxaa lagu yidhi nabiga caleyhi salaatu wasalaam inay ku qalqaal isfizaad waxaa la yidhaha in shar la kiciyo ruuxa lagu argagixiyo marka inay ku qalqaaliyaan dhulka kaa qalqaaliyaan oo kaa saaraan hadday kaa saari lahaayeen kaama hayna dambeeyeen in yarba haata kaama dambeeyeen markii nabigu iskii uga baxay alla hijrada u idnayna waa kii sanad markuu ka maqnaa waa kii dhacday haddana fatxu maka waa dhacday waxa weye nabigu markuu ka baxay unbay balaayo usoo hoyatay qurayshtii way markas dhaqanka noocaase in lala coloobo rasuulka lala coloobo dadkii kaa horeeyey ee la dilay saa loola dhaqmi jiray waynkaaduu waxay isaga liyastafizuunaka inay ku qalqaaliyaan min alardi dhulka xaggiisa oy kaa kiciyaan liyukhrijuuka inay ku saaraan minhaa ardada xaggeeda waa makee waidan waktigaa hadday ku saari lahaayeen oo iyagu xoog kugu saari lahaayeen laa yalbasuuna ma nagaadeen khilaafaka adi dabadaa ilaa qaliilan wax yar mooyaane sanamnaa daalika sunatan saasuu macnuhu noqon masdarin baa dad wadadii ay mareen weeye qad arsalnaa aan diray qabla ka hortaa oo min rusulinaa rusushayada ah walaa tajidu heli maysid lisunnatinaa sunnadayada dhaqankaa isagaa ah taxwiilan wareejin sunnadii rusushii hore lagula dhaqmay waxba lagama badeli maayo waxba lagama wareejini waayo aqimi salaata salaada og liduluuki shamsi qoraxda iilashadeeda darteed ilaa qasaqi leyga habeenka mugdigiisa la gaadho iyo waqur'aan alfajri salaada subaxana og qur-aan waxaa loogu bixiye bay u badan tahay ina qur-aan alfajri salaada subaxu kaana wuxuu ahli mashhuudan kii wada joogo allah wuxuu leeyahay waa salaada awqaadeedii shanta ahayd duluuki shamsi markay qoraxdu iilato waa duhurkii iyo casarkii asaqi leylina waa maqribkii iyo cishaaigii qur-aan alfajri waa salaada subax wey waxaa qur-aan loogu bixiyey shayga badhkibaa lagu magacaabaa qur bay u badan tahay taagnideeda yaa badanoo qur badan markaa qur-aanka badnayd baa loogu magacbixiyey salaadaha markii taagnida la yidhaahdo duhurkaa ku xiga subaxa duhurkaa ku xiga oo si yar dheer maqribkuna wuu u gaaban yahay casarka iyo cishaa'igu waa dhexdhexaad intaasay udhexeeyaan marka salaada hanaankeeda iyo sida loo tukaniyo arkaanteeda nabiga inoo sheegay laakiin iyadoo duuduuban awqaadeeda waata habeenkii sidee nabiga lagu soo waajib salaadaha duhurkii buu u yimid malaku jibriil wuu tukiyey shantii salaadood buu mid walba awalka ka tukiyey haddana maalintii dambe mid walba aakhirka ka tukiyey waa sidaasuu yidhi marka maqribka axaadiisku wuxuu sheegayaa inuu isku wakti tukiyey maqribka sidaa darteed culimo badan leeyihin maqribka ma dheera waktigiisu oo bilmatal inta la weysaysan ee la aadaani laaqini ee shan ragcadood la tukan intaa unbuu joogaabay dhihin xadiis baa marka jira dheereeyey ilaa idaa kharaja waqtu salaati kharaja waqtun aakhar haddii salaad waqtigeed baxo tii kale waqtigeedii baa soo geli marka cishaaiguna ilaa qasaqin leyli habeenku markuu casiinku tago cishaayigu inuu geli waa looga xadiiskaasaa dheereeyey marka marka nabiga waxaa salaada tukan loo leeyahay dhibkaa ku haystaa markii dhibku soo gaadho salaada xaggeeda u baqo oo salaada ilaahay ku aqbali ila ilaahay baad la tashan oo la shiriye salaada xaggeeda u baqo salaadu gabi ahaanba waa cibaado wax dan oo kale ku jirtaa ma jirto nabiga markii shay uu yaabgeliyo cabsi iyo wax yimaadaan salaadu u degdegi jiray aqimi salaata salaada oog liduluuki shamsi qoraxda iilashadeeda darteed ay xaggaa u yar iilatay waa casarkii iyo duhurkii ilaa asaqi leyli habeenka mugdigiisa laga gaadho waa cishaaigii iyo maqribkii iyo wa qur'aan alfajri salaada ku cadaf qur'aan alfajri salaada subax ee magaceeda fajr qur'aanulfajri la yidhaahdo ina qur'aana alfajri salaadaa subaxo kaanuu xadamashuudan kii loo wada joogo oo malaaig baa habeenkii la barida dadka maalintiina la barida marka salaada subaxay isku kala bedelaan oo isugu yimaadaan salaada tii maanta kula joogi lahayd subaxay iman tii kaa tegi lahaydna waxay tegi subaxay kaa tegi marka waxaa allah baa su-aaliyo maxaad kaga timaad iyagoo tukanna waanu u tagnay iyagoo tukanna waanu ka nimid bay dhahayaan sidaa culimada qaar baa waxay dhaheen salaada waa in awelka laga tukado marka maadaama malaaigtu isbedelayso iyo malaaigta isbedelkeedu kaa tegin aakhirkaa la sugan culimada qaar baa yidhi laakiin kolleyba goobjoog bay u yihiin wa min alleyli dadaal oo hurdada ka kaca bihi bilqur'aani qur-aanka ku tahajid naafilatan xaaluu ziyaado yahay laka adigas ku ziyaado yahay asaa an yabcasaka inuu ku soo saaraa laga yaabaa rabbuka rabbiga maqaaman maqaam maxmuudan fiihi la mahadiyey inuu ku soo saaro tahajudku waxaa weeye waa noomka oo laga kaca horta tahajud luqada la yidhaahdaa markaa nabiga naafilatan wax laba siyood bay ku fasiraanoo isagay waajib ku ahayd oo naafila ziyaado u tahay bay kuwa taa waa laga diiday oo shan salaadood unbaa lasoo waajib yeelay e waxa weeye maadaama uu nabigu uuna dambi lahayn ziyaaday u tahay martabadiisay sii ziyaadin wey e dadka kalena e sunnadu kafaaray u tahay oo lagu dhaafi nabigana ziyaaday u tahay oo darajadiisunbaa sii kordhay ee wax ay kusoo kordhin oo kale ma leh saasnaafilatuntu waa sida maqaama maxmuudanna waa maqaamu shafaaca shafaacada nabigu way fara badan tahay midan hadda la sheegayo markii la isu yimaado maxsharka la yimaado oo xisaabtu dheeraato yaa nebi aadam loo tegi dadkaaga u ergeeyo in maxsharka durba la dhammeeyo anigu heerkaa ma gaadhsiisniye bal hadda nuux u taga nuuxna wuxuu leeyahay anig bal ibraahim u taga ibraahim wuxuu dhihi bal muuse u taga ciisa wuxuu dhihi bal nebi maxamed u taga nebi maxamed baa dhihi waa taydi markaasuu sujuudi oo dikri uuna markaa nabigu aqoonin yaa alla ii furi buuri markaasaa toos lagu dhihi waa lagaa shafaac aqbalay markaasaa dadka xisaabta loo dadejin ashafaacat lcudmaa wey shafaacada kale nebigu leeyahay ummadiisa qaar naari u waajibtay oo dambiilayaala ah. laga badbaadiyo ugu ergeyn qaar naarta gala oo in laga soo saaro ugu ergeyn qaar darajadooda in la ugu ergeyn shafaacada gaarkeeda ummadiisuna waa mid daawa wa min alleyli habeenka fatahajad dadaal oo ku tahajud oo ku soo jeed bihi bilqur'aani naafilatan xaalu uu ziyaado yahay laka adiga ziyaado kuu yahay oo adigu ilan dembi lagaa dhaafi maayo dembi ma lihine ziyaadu kuu yahay darajadaada kor usii kacaysa dadka kalena kafaaro u yahay salaatuleil casaa an yabcaaka inuu ku soo saaraa laga yaabaa marka casaadu xagga alle waa xaqiiqo wey inaga xaggeenna waa rajo waxaa suuragala wey laakiin xaqiiqo waxaa rabbuka inuu ku soo saari maqaaman maqaam fii maqaamin maxmuuda fiihi la mahadiyeyo ummadoo dhan baa nabiga ku wada mahadin ummadoo dhan oo ummadiisaa mahadin waxaa weeye waxyaabaha meesha kusoo markii lasoo bixina awalu manin basaqat alardu ruuxa ardada ugu soo horbaxa nabigu noqon caleyhi salaatu wasalaam isagoo wax fuushan buuna iman markaasa maqaam eh, shafaacatlcudmaana isagii baa loo dhiibi ummadiisii oo dhan baa yaa wada shafaaco qaadi maqaam ka weyni miyuu jiraa marka waa kaynu inagu uga alla barinayo marka aadaanka dabadiisa waa kaynu ina dhahno ubcau maqaama maxmuuda waa kaani waqul waxaa tidhaa rabbi rabbigayow adkhilnii igeli mudkhala sidqin meel wanaagsan gelid wanaagsan makaanu gelid wanaagsan waakhirijnii isaar mukhraja sidqin bixin wanaagsan wajcal lii ii yeel min ladunka agtaada suldaanan awood nasiiran oo u gargaara kitaabka alle iyo diinta u gargaara way ilaahay awood aan gaalada ku muquniyo diinta ku fidiyo ii samee way tafsiirka ugu fiican waxa weeye mudkhala sidqin waa madiina ilaahu meel wanaagsan igee waa madiine markuu hijroonayo ilaahu meel wanaagsan iga bixina waa maka oo si fiican oo nabadgelya iga bixi wey marka tafsiirka ugu fiican waa sidaa dad siyaabo kale ku tafsiiriya waqul waxaa tidhaa rabbii rabbigayo adkhilnii igeli mudkhala sidqin makaanu gelid wanaagsan oo madiine ah wakhrijnii iga saar si nabadgelya mukhraja sidqin bixin fiican ilaahu iga saar wajcal lii ii yeel min ladunka agtaada suldaanan awood nasiiran likitaabillaah kitaabka ilaahay u gargaaro oo aan diinta ku fidiyo waqul waxaad tidhaahdaa jaaa alxaqu xaqii baa yimid wazahaqa albaail baailkiina wuu zuulay in albaaila baailku kaana wuxuu ahaaday zawqan kii zuulay maalintii fatxu maka saddex boqol iyo lixdan sanam yaa kacbada agteeda saa u taalay markaasuu nabigu intuu saa gacanta ku yidhaahduu dhaco jaaa alxaqu wazahaqa albaailu ina albaaila kaana zawqan buu nabigu saddex boqol iyo lixdankiiba sidaadu farta ugu fiiqay horey ka dhacayaan wey marka asnaamta oo dhan waa la burburiyey maalinta waqul waxaad tidhaahdaa jaaa alxaqu xaqii baa yimid ku dhaco dadka u sheeg wazahaqa albaail baailkiina wuu tegayo wuu baaba-ay ina albaaila baailku kaana wuxuu ahaaday zahuuqan kii zuulayo baaba-a xaqa wax u hadla markii la helo xaqu marka hore in yar buu ku bilaaban baailkaa fara badan xaqu wax u hadla markuu helo wuu fidi marka waa beer intaad beer qardeeye oo kale way wasii fidi baailkuna waa walaalo waa waxaanu dejinaa min alqur'aani qur-aanka xaggiisa maa shay huwa isagu shifaaun caafimaad ah waraxmatu raxmad ah lilmuminiina muminiinta walaa yaziidu aalimiina aalimiinta uma ziyaadiyo ilaa khasaaran khasaare mooye allahu subxaanau wa tacaala qur-aanka caafimaad buu kusoo dejiyey shirkiga iyo shakiga iyo waswaaska waxaasoo dhan buu qalbiga ka caafiye daatada iyo daahirkana cudurada kaloo dhan uu markii liisku aqriyo lagu alla baryo khalaas cudurkii wuu kaa tegayaa wey abuu saciid alkhudri oo koox wata yay reer soo martiyeen niman bay soo martiyeen nimankiibaa marta martigelin waaye ugaaskoodiibaa la qaniinay hangara laa qaniinay way u yimaadeen war wax dawaa ma haysaan bay yidhaahdeen haah buu yidhi laakiin yeeli maayu yidhi ilaa aada ujro bixisaan markaa waxay bixiyeen soddon neefo adhe aan idinsiin bay yidhaaheen waxay u keeneen raashinkay cuni lahaayeen iyo soddonkii adhiga ahaa faatixadu toddoba goor ku aqriyay toddoba goor wuu ka booday ninkii kaanamaa nusida fi lciqaar markay adhigii iyo u keeneen raashinkiiba raashinkiibay cuneen adhiga waxay taaban mayn ilaa nabiga u tagno nabiyllaahi maxamed bay u tageen markaasay u sheegeen markaasuu yihi kugu yidhi waa dawo qalbiga unbay igaga soo dhacday buuli waa wax fiican cuna oo qaatoo adhiga qaybsada buuli marka qur-aanka waa laisku daweynaya waa laisku taxaliili waa laisku akri taxaliisa laysugu tufi waa sidaa wey laakiin khardhaasi iyo inta lagu dhigo in dadka loo dhigo suuragal ma aha ma fiicno taas ah. wanunazilu hadda culimada qaar way yidhaahdeen laakiin inagu taas ma aaminsanin wanunazilu waanu dejin min alqur'aani qur-aanka xaggiisa maa shay huwa isagu shifaaun caafimaada qalbiga iyo qaalabkaba oo caafimaada waraxmatu raxmada lilmuminiina muminiinta u markay ku dhaqmaan ay aaminaan dee raxmadii alla sidaa u helay walaa yaziidu aalimiina aalimiintana uma ziyaadiyo qur-aanku ilaa khasaar oo khasaaru ziyaadi waan fiday markay diidaan naar baa u waajibaysa wey waidaa ancamnaa haddaanu nicmayno calal insaani dadka acrada wuu jeetan oo nicmada ah ku xamdiyi maayo wanaa wuu dheereen bijaanibihi dhinacii uu markii horeba jire gaalnimada ahaa yuusii kaana wuxuu ahaa ya kii quusasho badan buu ahaan allah wuxuu leeyahay insaanka haddaan u nicmeeyo nicmadaa ku shukri maayo usii fogaan dhinaciisiibuu usii fogaan oo markii horeba jiray haddii dhibtaabtana markaaba wuu quusan muminka dhaqankiisu sidaa ma ah marka muminka dhaqankiisu waxaa weye haddii nicmo la siiyo inuu ku shukriyo daacada badiyo haddii dhib yimaadana inuu ku sabro oo allihiisa baryo muminka dhaqankiisu waa sidaa sida gaalada dhaqankeedu yahay markaa muslimiintu nicmaday ku jiraan de waxaan la heli karin wey walbahaarba qaban maayo waidaa ncamnaa markaan u nicmayno cala linsaani qofka bal insaanka oo dhan baa la sheegi carada wuu jeesan wana a ah dheeraan bijaanibihi dhinacii u awalba jire gaalnimada aha yuusii fogaan waidaa masahu sharu dhib markuu taabtana kaana wuxuu ahay uusan kii quusasho badan buu noqon markaaba hor u ka quusan muminka soo quusan maaye allihiisuu ku kalsoon yahay aaminu allihiisu bari markaaba farid baa loo furi qul waxaa tidha kullun dhammaan khalqigoo dhani yacmalu wuu ku camalfala calaa shaakilatihi niyadiisa iyo dabeecadiisa fa rabbukum rabbigiinbaa aclamu og biman huwa biman axad huwa isagu ahdaa hanuunsan sabiilan wada ahaan calaa shaakilatihi luqooyin badan bay ku fasireen calaa niyatihi calaa dabiicatihi calaa fikratihi waxaa weeye calaa shaakilatihi dabeecada uu qof walba u camalfali dabeeco wanaagsan haduu leeyahay tuxun haduu leeyahay qof waliba dabeecada iyo niyadu leeyahay unbu ku camalfal camalkiisu waafaqsan yahay waxyaaba badan bay ku fasan laakiin saasaynu ku daynayna kullun dhammaan khalqigoo dhani bani aadamku yacmalu wuxuu ku shaqayn calaa shaakilatihi dabeecadiisa iyo rabidiisu ku shaqayn fa rabbukum rabbigiin baa aclamu og biman axad huwa isagu ahdaa sabiilan wada ahaan marka nin waliba siduu dabeecadii qasadku leeyahay ku shaqeeye ka hanuunka ah allah baa og oo hanuuninaya wayasaluunaka waxay ku weydiin can iruuxi ruuxday ku weydiin ruux lafdiga ruux ruuxdu macaani badan bay leedahay waxyaaba badan baa ruux la ruuxday ku weydiin qul waxaa tiraa aruuxu ruuxdu min amri rabbi rabbigay amarkiisa weeyo anuu waxba kama ogeyn wamaa uutiitum laidinma siinin min alcilmi cilmi xaggii ilaa qaliilan in yar mooye yahuud aayaddu culimada qaar baa waxay leeyihiin aayaddu waa madani qolo yahuuda waxay u yimaadeen nabiga cabdullahi bin mascuud baa la socdo yahuud baanu soo marray wy markaasay yidhaheen buuhi niyow haddaad nabi tahay dee shaam isaga kac meeshan ka tago shaam u kac shaam baa ambiyada iyo ku badan yihiin shaam isaga kac markaasaa nabigu dee kolley waa fikrad loo sheegay wuu ka fikiraya aayadana marka kusoo degtay nabigu wuu aamusay buuhi markii lagu soo degay ruuxdii ay su-aaleen waxay yidheen war aynu su-aalla bay ruuxda aan su-aallo markaa su sida looga jawaabay ruuxdu marka macaani badan bay leedahay iyagu waxay rabeen inuu yidhaahdo waa nafta oy deedna wax kalaanu anagu ujeedna yidhaaheen hadduu waa qoraxda yidhaahdana inay wax kale yidhaahdeen oy sidaa uxujeeyaan bay iyagu rabeen ayaddu marka madani ma ayaddu waa maki marka qolo yahuuda quraysh baa yahuud u timid markaasaa waxay dhaheen bal ninkan naga baxay waxaanu kula xaajoonno oo nu su bal noo sheega markaasay yidhahiin ruuxda weydiiya ruuxda weydiiya ruuxdii marka hadduu dee waxay ku talagaleen hadduu mid ugu jawaabo midda kale ee ruux la yidhaahdo marka ruuxdu xaqiiqo ahaan ruuxda dadka ku jirta waa jismi ladiifa oo dadka dhexdiisa ku jira ruuxdu sida bahashan korontadao kale dabka miya bidhaanteeda la arkaa maya waa korontadaasoo kale dadka ugu jirta markay yadii jasadku isu yimaadaanna naf baa la yidhaah waa iyadii jasadku markay isu yimaadeenna naf baa la naftu waa murakab weyn marka ayaddu waa sidaasoo markay ruuxda weydiiyeen oo yahuudi ay quraysh u sheegtay inay ruuxda weydiiyaan ruuxda ilaahay baa og bool anu kuma ma tilmaami karo macnaha wey marka yahuuddana waxaa lagu yidhi markaa wayasaluunaka waxay ku su-aalayaan ruuxi bay ku su ruux waxa la yidhaah ku su markaa nabigu cabaar markuu joogi baa loo waxyooda qul waxaa tidha aruuxu ruuxdu min amri rabbi rabbigay maamulkiisa weye anu kama warayo wamaa utiitum laidinma siinin min alcilmi cilmi xaggii ilaa qaliilan in yar mooyaane marka quraysh baa su-aalaysa marka la yidhaahdo kuwa laleeyahy wamaa utiitum min alcilmi ilaa qaliilan waa yahuud inay yahuudi u sheegtay buu ogyahay nabigu caleyhi salaatu wasalaam yahuud wax la siiyo cilmi markaasay dhaheen soo adiga sheegaya towreed baa nalagu soo dejiyey leh walanshiinaa haddaan doonno alla lanadhabana waan tagsiinaynaa waan la tegaynaa biladii kii awxaynaa ilayka aanu waxyoonay uma laa tajidu heli maysid laka adiga xaaluu kuu sugnaaday wakiilan mas-uul bihi bilqur'aani mas-uulka ah calaynaa anaga dusha yadana mas-uulka ahoo anaga naga soo dhicin karaa ma jiro nabigaa waxaa lagu yidhi haddaan doono qur-aanka waan la tegi lahayn kii lagu waxyooday marka cid nooga soo kaa dhicisa ma aadan hesheen marka qur-aanku dee nabiga unbaa loo sheegayahay ilaahay qudradiisu unbaa loo sheegaya qiyaamaha markuu soo dhow yahay masaaxiftana waa laga waay qalbiga dadkana waa laga qaadi markii qiyaamuhu soo dhowaayo walan shinaa haddaan doonno lanadhabanna waa la tegaynaa biladii kii awxaynaa ilayka aanu waxyoonay uma laa tajidu heli maysid laka adiga xaaluu kugu sugnaaday wakiilan mas bihi qur-aanka mas-uulkaaga ah calaynaa naga soo dhiciyo nagama su'ila heli maysid wakiil qur-aanka kaagama oo anaga naga soo dhiciyo ma helaysid calaynaad ugu ha weeyaan wakiilan mas heli maysid calaynaa anaga naga mas-uula oo bihi bilqur'aani qur-aankana kaaga mas oo kuu soo celiya heli maysid ilaa laakine raxmatan raxmadoo min rabbika ka ahaatay yaan qur kuugu daynaynaa wey istinuhu waa muqadam ilaa raxmatan ilaa laakine raxmatan raxban oo min rabbika ka ahaatay uu qur-aanku kuugu jooga lagaa qaadi maayo ina fadlahu alla fadligiisi iyo nicmadiisu kaana wuxuu ada caleyka dushaada kabiiratii weyn nabilahi maxamed fadliga la siiyey oo waxaan laga sheekeyn karayn inaka laxalaa khuluqin cadiim marka fadligiisa dee haddii la qoro oo la qoro oo la qoro lagama sheekayn kara w wuu badan yahay wuu badan yahay inagu dee intanina soo gaadhay baynu aaminsanahay alxamdulilah ina fadlahu alla fadligiisu kaana wuxuu ahaaday calayka dushaada kabiiran kii weyn qul waxaad ku tidha qur-aanka lain ijtamacat ilinsu waljinnu insigiiyo jinku hadday kulmaan calaa an yatuu inay la yimaadaan bimili haada alqur'aani qur-aankan masaalki yani wax la nooca qur-aanka oo dhan ma ah wax la nooca laa yatuuna lama iman karaan bimilihi isagoo kale walow kaana haba ahado bacduhum qaarkood bibacdin qaarka kale daahirankii garab joogu gargaara haba ahade haba istaakulaysteen qur noociisa suuradna allaha ka dhige lama iman karaan jinigiisa hadday isu tagaan oo iskaalmaysaan oo macshaydaan u yeedhaan qur noociisa lama iman karaan qur-aankaoo dhan lama sheegayo noocan qur iyo fasaaxada iyo mucjiznimadan uu yahay lama iman karaan marka yaa isku dayi kara wey musaylimatulkadaab musaylima binu xabiib ninkii ree xaniifa ee nabinimada sheegtay nabiga intuu yimid buu yidhi markuu islaamnimada uu qaatay dee adiguna reer magaalka xukun anigana reer miga iidah markaasuu noqday camar binu caasoo ninkii caqliga badnaa oo markaa mushriga yaa u tegey markaasuu yidhi bal saaxiibkaaga iiga waran oo sheegay saaxiibku qur-aan noocaasu markaasuu balanay dhegeyso yaa wabaru yaa wabaru wax sidaasoo kale walcaajinaati wax wax saasoo la garanay buui waxaan ogahay buu yidhi camar binu baa yidhi inaad beelaalo inaan ogahay adigu waad og buu marka waxa wey wax qur la iman karaa ma jiro waa mucjizad rasmi ah oon cid la iman karaa jirtin cid kastoo isku dayda qul waxaa tidhaa lain ijtamacat ilinsu insugu hadday kulmaan iyo waljinnu calaa an yaatuu inay la yimaadaan hadday ku kulmaan bimili hada qur'aani qur-aankan oo kale masaalka oo la nooca laa yaatuuna lama iman karaan bimilihi isagoo kale walow kaana haba ahaado bacduhum qaarkood libacdi qaarka kale dahyayran kii gacansiiya u gargaara haba ahaade walqad sarafnaa waan cadaynay linaasi dadka fii hada qur'aani qur-aankan dhexdiisa min kulli mahalin tusaale oo dhan iyo caqli oo dhan baanu cadaynay iyo cilmi oo dhan fa abaa way diideen agarunaasi dadka badanka ilaa kufuuran gaalnimo mooye sarafnaadu yani tafriidku waa wax la gedgediyo la celiyo la falanqeeyo wey marka qur waa la soo celceliyey soo dejintiisa iyo xikmadiisa waa lasoo celceliyey marka waan cadaynay wey walaqad sarafnaa waan u cadaynay linaasi dadka fii hada qur'aani qur min kulli masalin masal oo dhan masal waxaa la yidhaha masalada cajiibka aho qiimaha badan oo iyadoo kale la arkayn baa masal min kulli masalin tusaale kasta oo cilmi ah waan caddaynay fa way diideen agarunaasi dadka badankii ilaa kufuran gaalnimo mooye wa qaaluu waxay yidhaahdeen qurayshi la numina ku rumayn mayno laka adiga xataa tafjura lana ilaa nooga soo burqiso min alardi dhulka xaggiisa yambuucan ila biyo ah ila buuraley bay degan yihiin aw takuuna ay kuu sugnaato laka adiga jannatun beero oo mina khiilin timir iyo cinabin cinaba ah. oo fatufajir alanhaara togaga aada burqiso khilaalahaa dhexdeeda tafsiira burqin aw tusqida samaa samada aada soo rido kamaa zacamta sidaad adigu sheegayso calaynaa dusheeda kisafan googoo nagu soo rido aw taatiya aada la timaado bilaahi alle iyo walmalaaikati qabiila si tooso cadaana aada noola timaado aw yakuuna laka uu kuu sugnaado beytun guri oo min dahaba aw tarqaa aad fuusho fi samaai samada walan numina rumayn mayno liruqiyika sabafuulkaaga kuu rumayn mayno xataa tunzila ilaa aad soo dejiso calaynaa dushayada kitaaban kitaab naqrahu aan aqrino oo nin walba guriga madaxiisa loo soo dhigoonu aqrino isla weyna qul waxaa tidhaa subxaana rabbi ilaahay baa najahan wuu la yaaban yahay hal kuntum yaana ilaa basharan dad rasuulan rasuula may macnaa awoodaa leh niman qureesha yaa kacbada goorfiida dacwada dhabarkeeda isugu yimaadeen abujahl iyo waliid bin muqiiri iyo abu sufyaan iyo bukhtari iyo nimankii raacasabaa isu yimid waxaa la war nimanyahu ninkan waxaan la arag buu inoo keenay see yeela bal intaynu nin u diro odayaashiibaa ku dooni aynu nidhaah ninba u direen wuxuu ku yidhi odayaashii qureysheed baa ku dooni markaa gashayo inay fikradoodii isbadeshay yuu wuu u tegey la niyahu maxamed la nin caraba oo waxaa tolkaa u keentay u keena oo dhibihi ma jiro ilaahyihiibaad cayday odayaashii horaad cayday nasabkiibaad cayday diintiibaad badashay wariyo haddii waxaan aada sheegayso haddaad xoolo doonayso xoolaanu kuu ururinoo dadka xoolo badan baad noqon haddaad sayidnimo doonaysana sayid baanu kaa dhiganaa nin sharaf leh haddaad boqor doonaysana boqor baanu kaa dhigin haddaad guur doonayso gabadh quruxbad baanu kuu guurin hadii de waxaanu jin yahay rii bay yidhahdeen jinka rii bay yidhahdeen hadduu waxaanu jin yahayna waanu ku daweyn bay yidhahdeen marka markaasuu yidhi waxaasoo dhan ima haye ani qur-aankana ligu soo dejiyey buu ku yidhi aayaddu marka waa hadalkii ay ku yidhaahdeen marka ay u yeedheen marka waxay yidhaahdeen ilaa aada bad a soo dayso ilan maka waxa weeye waa meel buura leeyahe aada ila biyo noo soo dayso ku rumayn ama beer janno ah aada yeelato beer timir iyo cinaba aada yeelato ood laagana ka dhex dilaaciso ama aada samada soo ridisaad sheegi waxbaan idinku rida aada leedahay qaybo kamida samada ama alliyo malaaigtana soo horjooji qubuulan si toosa qubulan qubuulan cadaan noo soo horjoojisa wey ama uu guri kuu sugnaada dahaba ama intaad samada fuusho weliba haddaad fuusho kuu rumayn mayno ilaa kitaab naloo keeno nabiyullaahi maxamed yaa yaa yaa noo yimid oo samada fuulay la yidhaahdo subxaana rabbi ma waxaan ma eh, rasuul bashar un baan ahay intaa miyaan ka weyna qaaluu waxay yidhaahdeen lan numina laka ku rumayn mayna xataa tafjura lanaa ilaa aada noo burqiso burqashada soo ma taqaanin biyo soo daysa way min alardi dhulka yambuucan ila biyo ah aw takuuna laka ay kuu ahaato jannatun beer oo min nakhiilin timir iyo wacinabin cinab ah dhex fatihiso alanhaara waadiyaal khilaalahaa dhexdeeda tafjiiran soo burqin aw tusqida samaa samada aada soo rido kama zacamta saaad sheegayso ilaan adiga ale waxbaan idinku ridiye calaynaa dusheeda kisafan goog oo ka mid a aw taatiya aada la timaado bilaahi aliyo walmalaaikati malaaigta qabiila si horjooga aada noola timaado aw yakuuna laka uu kuu sugnaado beytun guri oo min zukrufin dahaba aw tarqa aada fuusho fi samaai samada weliba saasoy tahay wala numina ku rumayn mayno liruqiyika adisaba fuulidaada haddaad tidha anaa samada fuulay ku rumayn mayno xataa tunzila ilaad ka soo dejiso calaynaa dushayada kitaaban kitaab naqrahu an aqra mid walba gurigiisa loogu keeno qul waxaad ku tidhaa subxaana rabbi ilaah baa nazahane hal kuntu miyaanahay ilaa basharan dad rasuulan oo rasuula mooye waanu qiimada aan leeahay bashar baanahay qiimadaan leeyahana rasuul baanahay anuma anaa awoodaala wey allah wuxuu dadka uma diidin an yuminuu inay rumeeyaan id jaauu wuludaa hanuunku markuu u yimid ilaa an qaaluu inay yidhaahdeenun mooyaane abacallahu allama wuxuu diray basharan bashar buu dilay rasuula waxaad gebigaba markaad nabigan ku tidhi hal kuntu ilaa basharan rasuula waxa u diidayba waa basharnimada taasayba ku diidan yihiinba waxa ay la rumayn layihiin waa basharkaasayba diidan yihiin oo malaa'ig iyo wax saasay rabaan malaaigtana waa looga jawaabi doonaa wamaa manaca naasa dadka uma diidin an yuminuu inay rumeeyaan oo kama manciin id waqti jaaahum lhudaa hanuunku u yimid ilaa an qaaluu inay yidhaahdeenun mooyaane abacasa allaahu allama wuxuu diray basharan dad rasuulan oo rasuula waa looga jawaabay marka qul waxaa tidhaa low kaana hadduu ahaan lahaa fil ardi dhulka dhexdeeda malaaikatun ay deganaan lahayd malaaigtaasoo yamshuuna soconaya mudmainiina degan dhulka dhexdiisa lanazalnaa waxaan soo dejin lahayn calayhim dushooda min asamaai samada malakan malag rasuulan rasuul hadday meeshaad idinku joogtaan malaaigtu joogi lahayd ku iyaga lamidaa loo soo dejin lahaa idinkana ku idin lamidaa laydin soo dira wey haddii malag laydin soo diri lahaa markaaba waa dhammaan lahayd ilan malagan isma dabeeca garteen waxaan bani aadamka dhibaatada ee qaban iyo oonka iyo gaajada malaga ma hayso markaa wuu ku xanaaqi lahaa hadday oon dartii ama gaajo darteed ay wax u qabsan waayaan wuu ku xanaaqi lahaa idinkaashin lahaa haddii sidiinan oo kale malaaigi dhulka joogi lahayd malgu baa loo soo diri lahaa qul waxaa tidha low kaana hadduu ahaan lahaa filardi dhulka dhexdiisa malaaikatun malaaig yamshuuna dhex socoto mudmainiina degan oo ku xasilan lanazalnaa waan soo dejin lahayn calayhim dushooda min asamaai samada xaggeeda malakan malag rasuulan oo rasuula marka waa kan markhaatigeeda qul waxaa tidhaa kafaa bilaahi allah baa ku filan shahiidan markhaati ahaan beynii wa beynakum aniga idinka dhexdooda aniga allah baa markhaatigayga inaan rasuulahay oo qur-aankuna mucjiz yahay allahba markhaati waxaa doontaan sameey qul waxaa tidha kafaa bilaahi bilaahidu waa faacilu kafaa faacilu kafaa yuzaadu bilbaa baa lagu ziyaadiya qul waxaa tidha kafaa bilaahi allah baa ku filan shahiidan markhaati ahaan baynii wa baynakum anig idinka dhexdoona inahu alla subxaanahu wa khabiiran kii xog ogaalo ah bicibaadiha addoomihiisa basiiran oo arka inahu alle kaana wuxuu ahaaday khabiiran kii xog ogaalo ah bicibaadihi addoomihiisa basiiran oo og oo arka oo ka warhaya allihii sidaa addoomihiisa u ogaa yaa aniga isoo diray wey wallah subxana